الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية ثم رسله صادقون مصدقون sheikhu wuxuu ka soo hadlay haddii la doonayo alle subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa iyo asmaadiisa in loo sugo in alle subxaanahu tacaala kitaabkiisa loo daba fadhiisto waayo alle subxaanahu tacaala naftiisa iyo tilmaamaysa isagaa u xog ogaala dadkana isagaa ugu fasiixsan isagaana ugu run badan isagaana ugu naseexo badan waxaa kaloo halkan lagu tilmaamaya insha allahu tacaala sunnada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo ambiyadu waxay alle subxaanahu tacaala ka sheegaan iyagana in la rumaysanayo la aqbalayo waayo tilmaamaha alle iyo magacyadiisu waa tawqiifi kitaab iyo sunay u baahan tahay sunnaduna waa wixii nabigu ka hadla calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu uhi musanaf musanifku uma intaa dabadeed rusuluhu rusushiisu saadiquuna waa kuwa run sheegaya weeye wixii ay la yimaadeen run bay ku sheegayaan waxay sheegaan ee alle subxaanahu tacaala ay ka sheegaan run bay ku sheegayaan wamaa yantiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa musadaquuna waa kuwo la rumaysanayo yacnii run bay sheegayaan waana kuwo run loo sheego laba dabdi baa loo dabdiyey midi waa masduuquun yacni waana kuwo la rumaysanayo iyagu run bay sheegaan dadkuna waa ka aqbalayaan macnaha labaad waa saadiquuna run bay sheegayaan musadaquuna waxa loo sheegaya iyagana run baa loogu sheegay oo bimacnaa waxyiga kusoo degaya ee loo waxyoonayo iyo cilmiga soo gaadhaya isaguna cilmi lagu beeninayo ma aha waa cilmi la hubo oo run ah oo wax beena loo sheegi maayo bikhilaafi aladiina kuwii iyagoo ka duwan yaquuluuna odhanaya calى اllahi ilaahay dushiisa maa laa yaclamuun waxaanay garanayn yani ambiyadu waxay ka duwan yihiin dadka alqowlu calى اllahi bilaa cilmin ku dhaca ee waxaanay aqoon ulahayn yaquuluuna calى اllah wa fi اllah wa fi kitaabi اllah maa laa cilma lahum bihi sida imaamu axmed waxa weeye uu tilmaamo kuwaasay ka duwan yihiin bikhilaafi aladiina kuwii iyagoo khilaafsan oo ka duwan yaquuluuna odhanaya calى اllahi ilaahay dushiisa maa laa yaclamuun waxaanay aqoon ulahayn masalada loo yaqaano alqowlu calى اllahi bilaa cilm qofku ilaahay diintiisa inuu kaga hadlo cilmi la-aan isagoo jaahila waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn bay ka mid tahay wlaa taquluu lima taصifu alsinatkum اlkadib hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu calى اllahi اlkadib ina aladiina yaftaruuna calى اllahi اlkadiba laa yuflixuun alla waxa uu tilmaamay kuwa ku been abuuranaya ee diinta alle subxaanahu wa tacaala jahli kaga hadlaya kuwaasi inaanay liibaaneyn waxaa alle subxaanahu wa tacaala tilmaamay dunuubta waaweyn inay ka mid tahay in ilaahay diintiisa iyo alle subxaanahu wa tacaala jahli lagaga hadlo qul inamaa xarama rabiya alfawaaxish ma dahara minha wma baطn wاlإثma wاlbagya bgayri اlxaq waan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana waan taquluu calى اllahi ma laa taclamuun shirkiga oo ah cibaadada alle subxaanahu wa tacaala cid kale in lala wadaajiyo waxaa laga dabageeyey in alle subxaanahu wa tacaala lagaga hadlo daatadiisa iyo tilmaamihiisa iyo magacyadiisa iyo sharcigiisaba cilmi la-aan in lagaga hadlo idan alqowlu calى اllahi bilaa cilm wuxuu ka mid yahay dunuubta waaweyn buu ka mid yahay musanifku raximah اllahu tacaala waxa uu yihi walihaada sidaa darteed qaala waa yihi alle subxaanahu wa tacaala subxaana rabik rabbigaabaa xumaan ka nasahnaaday rabi اlcizati sharafta iyo awoodda u saaxiibka ahaa camaa yasifuun waxay tilmaamayaan buu alle ka nasahnaaday التسبيح waa التنزيه waa in la iska fogeeyo wixii aan munaasib ahayn marka tasbiixu اllah waa tanziihu اllahi cama laa yaliiqu bihi alle in laga fogeeyo wixii aan u cuntamayn in alle laga fogeeyo subxaana rabika rabi اlcizaةi cama yasifuun wasalaamu nabadgelya ha ahaato calى اlmursaliin mursaliinta dushooda ambiyada dushooda walxamdu mahad dhammaanteed lilaahi bay u sugnaatay rabi اlcaalamiina caalamiinta rabbigoodii ahaa kownka rabbigiisii ah aayaddan waxaa lagu tilmaamay alle subxaanahu wa tacaala tilmaamihiisa waxaa loo jamciyey alle subxaanahu wa tacaala altasbiixu walxamd alle subxaanahu wa tacaala in laga madhnaysiiyo oo laga fogeeyo wax allaale wixii nuqsaana waxaana culimadu u yaqaanaan takhliya markas taa la sameeyo in alle subxaanahu wa tacaala mahadda loo sugo mahad dhammaanteed walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin oo ah ihbaat اlkamaalaat aلtasbiix ama subxaana allah waa nafyu اlcuyuubi wالnaqaa'is ilaahay ceebaha iyo nuqsaanta in loo diido alxamduna waa ihbaat alfadaa'ili walkamaalaat labadaasina waa laba iskamilaya wey sidaa awgeed baa meelo badan iyo adkaar badan iyo kitaabka alle subxaanahu wa tacaala iyo sunnadaba labadaa la ysu haleeshiiyaa fasabix bixamdi rabbika wastakfir wasabix bixamdi rabbika xiina taquum subxaana rabiya alaclى wabixamdi subxaana rabiya alcaظiim wabixamdi aada bay u badan tahay shiikhu waxa uu yihi fasabaxa alla waa nasahay nafsahu naftiisa waa ka nasahay camaa wasafahu bihi wixii ay ku tilmaameen buu ka nasaho ka fogeeyey almukhaalifuuna kuwa khilaafsan lirusul rususha khilaafsan wasalama waa nabadgeliyey calى اlmursaliina mursaliinta lisalaamati maa qaaluu waxa ay ku hadleen badbaadada ay ka badbaaday darteed min annaqsi nuqsaan ay ka badbaaday iyo walcaybi ceeb ay ka badbaaday shiku halkan wuxuu ku tilmaamaya alla subxaanahu watacaala marka uu leeyahay wasalaamu calى اlmursaliin alle ambiyada ayuu nabadgeliyo iyo badbaado waxa weeye alla subxaanahu watacaala siiya ambiyada waxaana loo siinayaa waxa ay ku hadleen ay ku ku qowleen inay nuqsaan iyo ceeb ka maran tahay لأن السلاamة waa albaraءaة min اlcuyuub salaamo waxaa la yidhaahdaa qofku inuu ceeba ka maran yahay idan ambiyada hadalkoodu iyo waxay alle subxaanahu watacaala ka sheegayaan waa saalimu min min الnaqصi wاlcayb wuxuu ka maran yahay nuqsaanta iyo ceebta sababtu waa maxay markaynu makhluuqaadka ka hadlayno alle subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray ilaahay cidda ugu taqaanaa waa yaga wa aclamu اlkhalqi biاlxaq ilaahay yagaa ugu yaqaana wa ansaxu اlkhalqi wax dadka daacad u ah oo xaqiiqada u sheegayana oo aan qishayn oo aan khiyaamayn oo waxba ka qarinayn waa ambiyada wa afsaxuhum iyagana iyagaana dadka ugu fasiixsan oo macnaha ay doonayaan inay gudbiyaan qaabka ay u gudbiyeen qaab ka wanaagsan cidi u gudbin mayso wa aqdaruhum cala albayaan caddaynta iyo balaaqadana iyagaa ugu awood badan idan intaaba haddii la helo waxaa ka dhalanaysa waxay alle subxaanahu wa tacaala ka sheegaan sidiisa in loo qaato shaygaasina inuu ka maran yahay ceebaha noocaasa ee akhbaarta ku yimaada wa huwa alle subxaanahu xumaanka nasahnaa qad jamaca waa kulmiyey fii maa wasafa wixii uu tilmaamay wasamaa uu ku magacaabay bihi shaygaaba nafsahu naftiisa wuxuu kulmiyey bayna annafyi diidmo iyo wاlإhbaati sugitaan buu alla kulmiyey qawaacidda ahli الsunati waاljamaca waxaa ka mid ah qodob dhexaadyada uu ku taagan yahay baab اlasmaaءi wالصifaat magacyada alle wa watacaala iyo tilmaamihiisa marka laga hadlayo in tilmaamaha alle subxaanahu wa watacaala ay laba ka kooban yihiin tilmaamo alle subxaanahu wa tacaala loo diidayo iyo tilmaamo alle subxaanahu wa tacaala loo sugayo marka laga hadlayo nafyi iyo ihbaat labada in la kulmiyo diidmada waxaa ku habboon sida kitaabka iyo sunnada laga qaadanayo allana subxaanahu wa tacaala munaasibka u ah diidmadu inay tahay diidma duuduuban ihbaatun mufasal wa nafyun mujmal marka ilaahay wax loo sugayo waa in la faahfaahiya almalik alquduus alsalaam almu'min almuhaymin alcaziiz aljabaar almutakabir waxyaabahaasoo dhani waa magacyo tilmaamo alle subxaanaه wa tacala ay ku guda sugan tahay waa haddii ilahay wax loo sugayo waa in la faahfaahiya waxa weeye sugitaanka la faahfaahiya taasay ammaanta ku jirtaa amaa haddii nafyi ilaahay wax loo diidayo horta diidyadaasi waa inaanay maxdi noqon diidmadaasi waa inay noqotaa nafyon mutadamin liihbaati اlkamaalaat waa diidmo marka ilaahay wax loo diidayo laga fahmayo wanaag in loo sugayo waxaa lo odhanaya walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay oo kale cidi ma ahaanin yani taa waxaa looga jeedaa ilaahay tilmaamihiisu siday u qiimo badan yihiin iyo booska alle subxaanahu watacaala uu joogayo sharaftiisa cidina lama mid ah hadalka la isticmaalay waa diidmo lam yakun lahu kufuwa axad ilaahay oo kale cidi ma ahaanin laakiin waxaa looga jeedaa ama meesha laga fahmayaa alla subxaanahu watacaala kamaal oo dhan inuu ku tilmaaman yahay taasaa keenaysa cidi inaanay lamid noqon kuwa kalena waa la mid laysa ka milihi shay ilaahay oo kale cidina ma aha waa mutamayiz khalqigiisa waa ka soocan yahay tilmaamihiisuu kaga soocan yahay wanaaga kaleu kaga soocayo waxaa kaloo diidmadu ay u baahan tahay inay tahay diidma duuduuban diidmada waa in la duuduubaa haddii la faahfaahiyo waxay isu bedelaysaa naqs bay isu bedelaysaa sidaa awgeed ba xataa bini aadamka haddii qofku uu doono boqor inuu ammaano oo uu yidhaahdo kabatole ma tihid oo waxa weeye qashin qaado ma tihid oo timasharo ma tihid oo tumaal ma tihid oo waxan ma tihid oo toobiye ma tihid waxaa laga yaabaa inuu waxa weeye isagoo hadalkaasiba sax yahay laakiin maadaama uu faahfaahiyey diidmada waxa weeye inuu dhibsadaa laga yaaba bal in lagu ciqaabaa laga yaaba laakiin ammaanta in la faahfaahiyo waa wax wanaagsan deeqsi baad tahay cilmi baad leedahay waa dulqaad badan tahay sidanaa tahay naftu way jeclaysanaysa laakiin wixii diidma ah ee ceeba in la sheeg sheegaa ma fiicna waxa fiican in lasoo duuduubo hawl wanaagsan baad haysaa shaqooyinka xunxun kama shaqaysid oo wixii xumaay oo dhan ay soo gelayeen idan ilaahay marka wax loo diidayo waa in la duuduubaa haddii wax loo sugayana waa in la faahfaahiyaa taana kitaabkaynu ka qaadanayna laakiin waxaa dhacda xilliyada qaar in waxa weeye diidmada la faahfaahiyo sababo ama baahi loo qabo darteed alla subxaanaه wa taعala waxa uhi fi suurati qaaf walaqad khalaqna الsamaawaati wاlأrضa wma baynahuma fi sitaةi ayaam wma masana min luguub wuxuu alla tilmaamay samaawaadka iyo dhulalka lix maalmood inuu ku abuuray waxaa laga yaabaa dadka qaar caqligooda inay kusoo dhacdo maalinta toddobaad muxuu qabanay waxaa laga yaabaa inuu nastay tacabkii iyo daalkii ka soo qabsaday lixdii cisho ee uu xabuurayey si aanay taasi u iman ayuu alla wuxuu uga dabageeyey wamaa masanaa min luguub markaanu abuuraynay wax daalina nagama qabsan idan alle inaanu daalin waa sifa manfiya waa sifo alla loo diidayo duduubna ma aha waa sifo faahfaahsan wey ilaahay ma daalo waa wax cayiman waa wax cayiman wey marka taasoo kale waxaa keenaya tuhum laga baqayo ilaahay lagu tuhmo in lagaa celinayo qalbiga lagaa celinayo dafcu maa yutawaham wax laga yaabo dadka qaar inay ismoodsiiyaan baa lagu difaacay markuu ilaahay lix maalmood sheegayo ha u malayn maalinta toddobaad daal awgeed inuu u nastay macnahaasaa looga jeeda ama waxaa looga jeedaa wax ilaahay lagu sheegay in lagu diiday waxay yidhaahdeen ilaahay xaas buu leeyihi waxay yidhaahdeen ilaahay ubad buu leeyihi alla waa diiday subxaanahu wa tacaala ma اtakhada allahu min walad ma اtakhada صaaxibata walaa walada walam takun lahu صaaxiba waxaa la yidhi ilaahay xaasna ma samaysan ubadna ma dhalin ilaahay in loo diido ubad in loo diido xaas in loo diido waa صifo mufasala laakiin waxaa loo diiday waa wax alle subxaanahu wa tacaala lagu tilmaamay wixii lagu tilmaamay ee lagu sheegay baa alle subxaanahu wa tacaala loo diidaya idan qaacidadaas waa qaacidatu ahli الsunati waاljamaca ahlulbidca lagu yaqaanaa diidmada inay faahfaahiyaan laa dakhila اlcaalam laa dakhila اlcaalam walaa khaarija walaa munfasila can walaa mubaayin walaa muxaayid waxyaabo badan oo diidmo ah oo aan waxba ku dhismayn bay taxaan qaacidada ama ariiqada ahli الsunati waاljamaca ma aha shiku wuxuu ihi falaa cuduula leexasha ma ahaanin liahli الsunati ahlu sunaha uma ahaanin iyo wاljamaacati jamaacada cama jaءa bihi اlmursaluun mursalu mursaluun ambiyadu waxay la yimaadeen leexasho laga leexanayo cidna umay ahaanin yacni cidna uma sugna oo ahlu sunnaha waxa weeye xaq uma leh inay ka baydhaan wixii rusushu ay la timi bal mutabicuun iyaga waa kuwa raacaya weeye ambiyadooda fa inahu maxaa yeelay asiraatu اlmustaqiim waa waddada toosan weeye yacni mursaliintu waxay la yimaadeen ambiyadu waa waddadii toosnayd weeye fa inahu siraatu lmustaqiim siraata aladiina kuwii wadadoodii wey ancama allahu alla u nicmeeyey oo min annabiyiina nebiyiinta ahaaday wasidiiqiina kuwa runta badan ahaaday iyo washuhadaa kuwa jidka alle subxaanahu watacaala u dhintay iyo wsaalixiin kuwa wan wanaagsan intaaba waxa weeye wadadoodii ah shiku halkan wuxuu ku tilmaamaya ambiyadu waxay la yimaadeen waa wadadii mursaliinta mursaliinta wadadooduna waa jidka toosan waa jidkii ay ku socdeen kuwii loo nicmeeyey siraaط aladiina ancamta calayhim aayadda kale aynoo cadaysay fi suurati الnisa faulaa'ika maca aladiina ancama allah calayhim min الnabiyiin ambiyada waana afdalu alkhalq marka iyaga laga yimaado makhluuqaadka ambiyada ugu fadli badan waxaa ku xiga صidiiqiin صidiiqiinna ma man wasala martabata الصidiiqiya iimaanka iyo rumaynta qofka ka gaadhay kuwa ka gaadhay halkii ugu dambeysay abi bakr الصidiiq صidiiqu hadihi اlأuma wuxuu nabigu ku tilmaamay low wusina iimaanu abi bakr biiimaani الnaas larajax iimaanka abi bakr maadaamuu صidiiq yahay haddii kafad la saaro dadka kale iimaankoodana kafad iimaanka abibakar baa ka cuslaan laha caan buu ku ah asidiiqiin waa kuwa kusoo xiga ambiyada waa martabatu sidq laakiin iyada lafteeda kala sareysa midi waa saadiquun waa kuwa run sheegaya saadiq fulaanu saadiq run buu sheegaya waxaa ka xoog badan masduuq masduuq oo mid la rumaysanayo waxa ka sii sareeya sidiiq oo mubaalaga ah waa martabada labaad waana sida alle subxaana wa tacala kitaabkiisa ugu sheegay washuhadaa shuhadadana waxaa looga jeedaa almaqtuulu fi sabiili اllah shahiid اlmacraka jidka alle subxaana wa tacaala kii u dhintay ee dhiiggiisa u daadiyey wailaa sida la ogsoon yahay shuhaadadu waa saddex shahiidun fi اdunya wاlaakhira qof adduun iyo aakharo labadaba shahiida qofkaasi waa qofkii muslimka ahaa adduunyada isagoo joogay waxa weeye jidka alle subxaanahu wa tacaala u dagaalamay kadibna ku dhintay waa shahiidun fi dunya oo bimacnaa sida dadka shuhaadada abaa loo waxa weeye loo aasayaa la maydhi maayo maryihiisaa lagu aasayaa dhiiggiiyo ka da-ya ayaa la aasaya wa shahiidun fi dunya yacni xukumkii wuxuu qaadanayaa shahiidka fi laakhirana ajarkii shahiidka ayuu leeyahy qeybta labaad waa shahiidu اlaakhirati faqaط adduunyada shahiid ma ah waa gabadhii umusha ku dhimatay kii daacunka u dhintay kii baddu liqday ama waxa weeye qarqoomay bad ama barked ama ceel waxa weeye biy biyuhu dileen kii gubtay kuwaasoo dhani waa shuhadaa fi اlaakhara faqat oo maalinta qiyaama ajarka shahiidkaa la siinay laakiin adduunyada shuhada ma ah sida muslimka kalea loo aasayaa loo kafnayaa loo maydhayaa xukumka adduunyada shahiid ma ah ka saddexaad waa shahiidun fi dunya faqat aakhira waxba kuma leh laakiin adduunyada waa shahiid waa ninkii munaafiqa ahaa ama ninkii waxa weeye jidka alle u dagaalamay adduunyada gaalada la coleytamee la dagaalamay kaasina wuxuu noqonayaa shahiidun haddii uu waxa weeye dhinto ama ninkii haaliga ahaa ee khaniimada wax ka haday ninkaasi hadduu dhinto waa shahiid eh, fi dunya faqat maadaama uu qof muslima yahay eh, dagaalkiina uu ku dhintay waxaa la samaynayaa loo mayri maayo sida shuhaadada xukumkiisa la siinay loo mayri maayo maryihiisana waa lagu kafnaya eh, wuxuu noqonayaa shahiid fi dunya laakiin maalinta aakhira shahiid ma aha sida nabigu sheegay alayhi الsalaatu wasalaam shiku waxa uhi waqad dakla waxaa soo galay fi hadihi اljumlati jumladan iyada ah maa shaygii baa soo guda galay wasafa allahu alla uu ku tilmaamay bihi shaygaba nafsahu naftiisa fi suurati اlikhlaas suuradda loo yaqaana suuraة اlikhlaas ayaa jumlada soo guda gashay alatii taasoo tacdilu u dhigmaysa thulutha alqur'aan qur'aanka marka saddex qeybood loo qeybiyo waxa weeye qeyb ah sheikhu halkan wuxuu inoogu tilmaamaya markuu ka soo hadlay alle subxaanahu wa tacaala in loo daba fadhiisanayo tilmaamaha naftiisa uu ku tilmaamayo iyo magacyada uu isku magacaabayo nebi maxamedna calayhi الsalaatu wasalaam loo daba fadhiisanayo ayaa halkan wuxuu ka taxayaa aayaat iyo axaadiid uu ku sheegaya tilmaamaha alle subxaanahu wa tacaala sheikhu wuxuu inoo sheegi doonaa boqol iyo toban aayadood ayuu inoo taxaya boqol iyo toban aayadood buu inoo taxaya oo alle tilmaamihiisa ka hadlay kuwa aynu soo marnay iyo kuwa inoo dambeeyaba wuxuu kaloo uu sheegi doonaa shiikhu lix iyo toban xadiid oo iyaguna ka hadlaya tilmaamaha alle subxaanahu wa tacaala iyo magacyadiisa iyo magacyadiisa wax tacliiq oo badanna shiikhu uma samayn waayo aayaduhu waa aayado la iska fahmayo tilmaanta laga qaadanayaana iska caddahay lakin maca dalik inagu in sha allahu tacaala waa dul istaageyna suuraة اlikhlaas tacdilu thuluث alqur'an nabigaa ku sheegay alayhi الsalaatu wasalaam qur'aanka haddii saddex loo qeybiyo meel wey waayo qur'aanku waa saddex midi waa axkaam amar iyo nahyi cibaadooyin iyo wixii lamida mucaamalaat axkaam qaybta labaad waa caqaa'id la doonaya in la rumeeyo qeybta saddexaad waa akhbaar wey qisas اlambiyaa ambiyadii tagtay qisooyinkoodii iyo waxyaabihii tegay waxyaabaha soo socda mustaqbalka mowduucaasina waa alakhbaar wاlqisas kitaabka alle subxaanaه wa tacaala waa ka hadlaya marka alcaqaa'id waa saddexdaa qaybood mid ka mid a ah. suuraddanna waxay ka hadlaysaa caqiiday ka hadlaysaa dhammaanteed waa caqiido xayu yaquulu meeluu leeyahay alla subxaanahu watacaala qul waxaad tirahdaa nebi maxamedow huwa shaanigu waxa uu yahay allahu axad ilaahay inuu keli yahay xaalku waxa uu yahay allahu axad alla waa keli axadu fi lasmaa axadu fi sifaat magacyadiisa keli buu ku yahay tilmaamihiisana keli buu ku yahay allahu alle asamadu waa allaha sayidka ah ee madaxtinimadiisu ay kaamilka tahay macnaha waa lagu macnay asamad ay alkaamilu sudud madaxtinimadiisu kay kaamilka tahay waxaa kaloo lagu macneeya allahu samad yacni aladi laa jawfa lahu allihii wax caloola aan lahayn yani waxba aan cunayn waxna aan cabayn aan calool booskeediiba alle subxaanahu wa tacaala aanu isu abuurin aladi laa jawfa lah macnahana waa lagu macnay macno saddexaad baa lagu macnaya allahu samad ay tasmudu ilayhi اlkhalaa'iqu fii xawaa'ijihim dadka ula soo qasdinaya alle danahooda yacni in badan ayaa waxa weeye dadku qof bini aadana laga yaabaa danahooda inay ula qasdiyaan waxaa laga yaabaa inay weji kabax kala kulmaan laakiin alla subxaanahu watacaala dadka waa ka kaaftoon yahay khalqiguna dhammaantii danahooda alla subxaanahu watacaala ula soo qastiyaan oo markay xaaladuu ku adkaadaan alla subxaanahu watacaala bay ula soo noqdaan waa kaaftoonka alla subxaanahu watacaala uu ka kaaftoon yahay waxna aanu uga baahnayn lam yalid alla subxaanahu watacaala waxba ma dhalin walam yuulad lama dhalin walam yakun lahu alla uma sugnaanin kufuwan waxu dhigma axadun axadna ma ahaanin waxaa la soo sheegay suuradda lagu bilaabay ithbaat allaahu axad ilaahay waa keli kelinimaa loo sugay allaahu samad waxaa loo sugay samadiya inuu dadka ka kaaftoon yahay madaxna uu yahay dadkuna ay u baahan yihiin waa ihbaat labadaasi lm ylid wlam yuulad wlam yakun lahu kufuwan axadna labadan dambe waa nafyi ilaahay wax ma dhalin lamana dhalin waayo bini aadamku sida badan wuxuu wax u dhalaa oo waalid u noqdaa si waxa weeye baahiyihiisa loo daboolo baahiyihiisa si loo daboolo idan alla subxaanahu watacaala wuxuu u baahan yahay ma jirto qofku wuxuu odhanayaa haddaan gaboobo ubad baan u baahanahay ikaalmeeya waa inaan hadda sii dhalaa mustaqbalka markaa gaboobo ubad ii khidmadeeye lakiin alle subxaana wa tacala uma baahna walam yakun lahu kufuwan axad iyaduna waa diidma caama lam yalid walam yuulad waa nafyi mufasala walam yakun lahu kufuwan axadna waa nafyi mujmala oo duuduuban marka nafyiga mufasalka waxaa loo isticmaalay dad baa ilaahay ku sheegay oo yihi walad allah ilaahay baa wax dhalay bay yidhahdeen ama waxay yidhaahdeen hebel waa ibn اllah ayay waxa weeye yidhahdeen suuraddani waa suuraة اlikhlaas waxay gaar u tahay towxiidka alle subxaanahu wa tacaala sheikhu wuxuu hi wamaa wasafa bihi nafsahu waxaa kaloo soo guda gelaya hadalkaas ilaahay kitaabkiisa ku sheegay maa wasafa bihi nafsah wixii alla uu naftiisa ku tilmaamay fii acdami aayatin aayadda ugu weyn ee fii kitaabi illaahi kitaabka alle ku timi xaysu yaquulu meeshii waa la odhanayay allaahu alle laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma ahaanin ilaa huwa isaga mooyaane alxayu waa allihii nolosha kaamilka ahayd noolaa wey alqayuum waa allaha danihiisa isu taagay khalqigiisa danahoodana isu taagay alqaa'imu binafsihi alqayuumu calaa gayrihi bay culimadu yidhahdeen danihiisuu isu taaga cidna uma baahna dadku laakiin waa u baahan yihiin oo danahoodu isu taagay laa taakhuduhu alla ma qabato sinatun lulo iyo walaa nawmun hurdo lahu alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaat waxa samaawaadka ku sugan oo dhan iyo wamaa fi lard waxa dhulka ku sugan oo dhan baa alla waxa weeye u sugnaaday uu leeyahay man da ladii waa kuma kee weeye yashfacu cindahu ilaahay agtiisa waxa weeye u shafeeco qaadaya ilaa biidnihi inuu alla fasaxa mooyaane yacni qofka ku dhacaya inuu iska shafeeco qaado iyadoo alle aanu fasax weydiisan waa kuma ama alle aanu fasaxin yaclamu waa ogyahay alla subxaanahu wa tacaala maa bayna aydiihim waxa ka horeeya waa ogyahay iyo wamaa khalfahum iyo waxa ka dambeeyaba labadaba alle subxaanahu wa tacaala waa og yahay yacnii wixii tegey ee maadiga ahaa iyo waxa mustaqbalka soo socda labadaba alle subxaanahu wa tacaala waa og yahay walaa yuxiiطuuna ma koobayaan bishayin shay oo min cilmihi cilmigiisa ka mid a ila bima shaa wixii uu doonay ee alla uu siiyey mooyaane cilmiga allana lasoo koobi maayo walaa yuxiiطuuna bihi cilma alle laftiisa cilmi lagu koobi maayo cilmiga uu xambaarsan yahayna waxa weeye cidina koobi mayso ila bima shaa wasica waa buuxiyey oo waa daboolay kursiyuhu kursigiisu asamaawaati samaawaadka iyo walarda dhulalka ilaahay kursi buu leeyahy kursigaas sida ibnu cabaas uu ku macneeyey waana sida saxiixa ah waa mowdicu اlqadamayni lilahi rabi اlcaalamiin waa labada cagood ee waxa weeye qofku alla subxaanahu wa tacaala uu waxa weeye gomadihiisa uu saarayo waa mowdicu اlqadamayn alle labadiisa gomadood halka u dhigayo kaasaa kursi la yidhaahda walaa ya-uuduhu ma cusleeyo xifduhumaa ilaalintoodu yacni samaawaadka iyo dhulalku weyninka ay qabaan awgeed ilaahay cuslayn maayaan ilaalintoodu cuslayn mayso wa huwa alle alcaliyu waa allaha sareeya alcadiimu waa allaha weyn ilahay wuxuu ku tilmaaman yahay alcaliyu culuwi buu ku tilmaaman yahay inuu sareeyo culuwigaasi waa culuwu اlqadr wاlmakaana wاlmanzila alle booska uu jooga waa boos weyn oo sareysa weyn culuwu اlqahr wاlgalaba wاlquwa wuxuu kaloo alla leeyahay waxa weeye sarayn xagga awoodda ah wa huwa alqaahiru fawqa cibaadih si kasta haddaynu awood aqoon u yeelano awoodda alle ayaa inaga xoog badan waa ta labaad ta saddexaad culuwu daat ilaahay daatadiisu inay sarayso alraxmaanu cala alcarshi istawa oo alle subxaanahu watacaala carshigiisa uu ka koreeyo aayadda waxaa loo yaqaanaa aayat lkursi waana aayadda ugu weyn ee kitaabka alle subxaanahu wa tacaala ku sugan waxayna ku weyn tahay macnayaasha ay xambaarsan tahay ilaahay tilmaamo badan baa loo sugay ilaahnimaa loo sugay allahu laa ilaaha ilaa hu waxaa loo sugay sifat اlxayaa nolol kaamila alle inuu leeyahay waxaa loo sugay alqayuum dadka danahooda inuu uqumayo waxaa ilaahay loo diiday sifaadka liita lulada iyo hurdada iyo caajiska iyo waxyaabaha lamidka ah ilahay waa loo diiday waxaa ka mid a ilaahay boqortooyadiisu inay ballaarhan tahay lahu mulku الsamaawaat lahu ma fi الsamaawaati wama fi اlard samaawaadka iyo dhoolka waxaa ku sugan ba ilahay baa iska leh ilahay baa iska leh marka in sha allahu tacaala suuraddaas suurat aayat اlkursi ayaanu kusoo koobaynaa in sha allahu tacaala salى اllahu waslama alى nabiyina muxamed وآله وصحبه وسلم